allahuma sali calaa muxamadi wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaani ilaa yowmi iddiin amaa bacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii sharxu qatri nadaa ismu tafdiilka ayaan ku dhex jirnay wa ajmacuu culammadu waxay ku ijmaaceen calaa annahu ismu tafdiilku laa yansibu inuusan kordhigayn almafcuula bih mafcuulu bihi inuusan kordhigayn muطlaqan kala qaad la-aan xaala uu yahay ismu tafdiilka ismu tafdiil mar walba asaga waxa wayne mafcuulu bihi ma nasbi karo walihaadaa sidaas darteeda qaaluu waxay yidhaahdeen culummadu fii qowli ilaahi qowlkiisa tacaala ilaa waa sarreeyaahe ina rabbaka rabbigaa huwa rabbigaa aclamu waa mid ogaal badan yaclamu wuxuu og yahay man qof yudilu baadiyaynaa dadka can sabiili jidkiisa ka baadiyaynaa inna min ayay yidhaahdeen min inna man dhe inna man laysa mafcuulan mafcuul laysa mafcuulan mafcuul ma ahan mafcuulkaasoo biaclamana mafcuul uma ahan dhe wa ajmacuu waxay ku ijmaaceen culummadu calaa annahu ismu tafdiil laa yansibu nuusan kordhigayn almafcuula bihi muطlaqan kala qaad la-aan xaalo uu yahay waa ismu tafdiilku ayuusan nasbinayn mafcuul walihaadaa inuusan mafcuul nasbayn darteed qaaluu waxay yidhahdeen culummadu fii qowli ilaahi qowlkiisa tacaala ilaa waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi inna rabbaka rabbigaa huwa rabbigaa aclamu waa mid ogaal badan yaclamu wuxuu og yahay man qof ayuu og yahay yudilu dadka baadiyeynaa ama yadilu asagu baadiyooda waa laba qiraaca yudilu dadka baadiyeynaa can sabiili jidkiisa ka baadiyeynaa mantaas aclamu maaha mafcuulkeeda ila aclam waa ismu tafdiil mafcuulna maba qaataba marka mantaasu mafcuulu bihi uma ahan aclamu oo ma dhigi karteed aclamu waa mid ogaal badan man qofuu ogaal badan yahay waxaa lagu leeyahay mafcuul bihi maba qaato ismu mana u idaafay kartid oo ma dhihi kartid ina rabbaka rabbiga huwa aclamu man mid duul waa midka u ogaal badan yudilu dadka baadiyeeyo taasna baadil macnaha ka soo baxa sababtoo qaacidadu waxay tahay ismu tafdiil bacdu maa yudaafu ilayh ismu tafdiilku wuxuu noqdaa waxa loo idaaf kitaabka inin dhigaayo ismu tafdiilku mudaaf ileyga bacdi ka miduu noqdaa haddaad tiraahdo huwa alle aclamu man duul waa midka u ogaal badan yudilu wax baadiyeeya waxay noqonaydaa inta wax baadiyeyda marka laysku daro kan u ogaal badan waa alle marka allah waxaad ka mid dhigtay kuwa wax baadiyeeya yadilu haddaad tiraahdood bifatxil yaa akridana inta baadiyowday kan u ogaal badan weeya dhehe iyaduna macno kaloo baatila marka aclamudaas waa ismu tafdiil manta ka dambayda mafcuul uma qaadan karto mudaafuleyna loogama dhigi karo waxaa qasaba ficil in lasoo qadaro oo la yidhaahdo ina rabbaka rabbigaa huwa rabbigaa aclamu waa mid ogaal badan yaclamu wuxuu ogi yaclamudaasaa nasbayda marka manta ina man man laysa mafcuulan mafcuul ma ahan biaclama mafcuul uma ahan liannahu aclama laa yansibu maba kordhigaba almafcuula mafcuul ma kordhigo walaa mudaafan ilayhina maahan muxuu noqon waayey lna afcala afcala tafdiil waa ismu tafdiilka lna afcala afcala bacdu maa shay gabalkiis wey yudaaf ilayhi loo idaafeeyo mudaaf ilaygiisa gabal ka miday noqotaa manka macno baatilaa ka soo baxaa fa yakuunu taqdiiru wuxuu noqonaa haddii la akriyo qirada ah man yudilu oo ya-da la godo waxau noqonaa taqdiirku aclamu lmudiliina yarxamuka llah aclamu lmudiliina inta wax baadiyeyda kanu ogaal badan waa alle marka kuwa wax baadiyeyu kamida isagana u ogaal badan saasay noqon macnuhu waana baadil haddii la yidhaha yadiluna wuxuu noqonaa aclamu daaliina inta baadiyowday kan u ogaal badan iyaduna baadil kale bal iskabadeeyo huwa mantu mansuuban marka waa la kordhigay bificlin ficlaa lagu kordhigay ficilkoo maxduufin la xadfay ficilkoo yadulu tusa caleyhi korkiisa aclamu ee yaclamu alla waa og yahay man qofka yadilu asagu baadiyooba wasmu tafdiil ismu tafdiil yarfacu waa godaa addamiira damiir damiirka almustatira ee asturan biitifaaqin iswaafaqsanaanu ku goda damiir mustatira uu faacil u qaata oo ku asturan damiir mustatira oo ku asturan ayuu u qaataa faacil wasmu tafdiili yarfacu waa godaa addamiira damiir damiir almustatira ee asturan biitifaaqin marka wuxuu ka mid yahay tobanka oo faacilkooda waajibka uu asturan yahay tobanka oo waxa weye wujublisitaarkaa ayuu ka mid yahay mm, wa satru marfuucin biamrin xutima wa duuna yaa mudaaricin wasmayhimaa wa afcaal istinaai watacajubi wa afcalu tafdiili darban tusibi marka afcalu tafdiilku wuxuu ka yahay tobanka waajib loo asturo ilaa waajiba loo astura macnaheed waxay ism daahir uusan booska dayi karin intaasuba ahaaba ficilkan amase wasfigan ama masterkan faacilkiisu waajib u asturanya macnihiisana wuxuu yahay booskaas uu joogo damiirkaas mustatirkaa lama dhigi karo ism daahira waaba intaas macnaheedu ismu tabtina ism daahira maba qaato faacil uma qaataba ila fi masalati lkuxli maahane oo isagu sheegi doono markaasuu yihi wasmu tafdiili yarfacu waa godaa adamiira damiir almustatira asturan biitifaaqin taquulu waxaa leedahay zaydun zayd afdalu asagaa ka fadli badan min camrin alaykum salaam fayakuunu waxaa ku sugnaana marka fii afdala afdala dhexdeeda waxaa ku sugnaana damiirun damiir damiirkoo mustatirun asturan damiirkoo caa-idun u laabanaa calaa zaydin zayd u laabanaa zaydun zayd afdalu waa mid fadli badan huwa zaydku wa hal yarfacu ma goda ismu tafdiilku adhaahira ism daahira mudlaqan kala qaadlaan xaala uu yahay ismu tafdiilku oo fii bacdi almawaadici ama meelaha gobol xaaluu ku sugan yahay taasaa khilaaf ka jira taasaa khilaaf ka jira wuxuu yidhi fiihi qowl fiihi qurunkaas oo ah inuu daahir rafcisto khilaafun khilaafa ku sugan bayna alcarabi carabta dhexdooda fa bacdun carabta gobolkood yarfacu waa godaahu isimkii daahirka ahaa bihi bismi tafdiiluna ku goda fa bacduhum bacdulcarabi carab gobolkood yarfacu waa godaahu isim daahira bihi bismi tafdiilu ku godaa muطlaqan kala qaad la-aan xaala uu yahay ismu tafdiilku fa taqulu waxay leedahay haddaad madhabkaas ku soconeen marartu waxaan soo maray birajulinin rajulko afdala fadli badan waxaad tidhahdaa marartu waxaan soo maray birajulinin rajulko afdala uu fadli badan yahay minhu rajulka minhu rajulka xaggiisa abuuhu abiis uu ka fadli badan yahay rajulko afdala uu ka fadli badan yahay minhu rajulka xaggiisa abuuhu aabihiis marka maanta rajulin nactigeedu waa mufrad waa afdala oo keligeeda mufrad weeye afdalana wax damiira kuma asturna wax damiira kuma asturna ilaa isim daahiruhu faacil u qaato abuuhda ah, abuuhdaas oo min asmaysita ka mid ah uu faacilnimo u rafcisto marka waxaa leedaha maanta nactigu waa mufrad oo afdala oo mufradah laga nactiyey aqbalana wax damiiru kuma asturna ila isim daahiru faacil u qaatayna kelimad mana jirto camal farsha oo laba marfuuc isku mar faacil u qaadata laba faacil qaadataa ma jirto waaya fa takfidu waad hoos dhigay afdala bilfadxatiyaad ku hoos dhigay lawa malayinsarife calaa annahu afdala sifatun sifa inuu yahaadna ku hoos dhigee sifadaasoo lirajulin u wa tarfacu waad goday alaba abka waad goday abuuhu aada leedahay cala alfaaciliyati faacilnimadku gode oo afdalaa faacilkeed faacilkeedi weyaad leedahay wa hiya luqadaasu luqatun waa luqo luqado qaliilatun yar wa akharuhum akharulcarab carab inta ugu badan yuujibu wuxuu waajibiyaa rafca afdala afdala la godidiisa misaalkan oo kale marartu birajulin afdalu minhu abuuhu saasay u akrinayaan afdalu afdl afdalu waa rafcina wa akaruhum akaru carabi carab inta ugu badan yuujibu wuxuu waajibina akarku rafca afdala afdala la rafcintiisa ayuu waajibina fii dalika tarkiibkaas dhexdiisa lagu rafciyo tarkiibka nuucan oo kalea marartu birajulin afdalu minhu abuuhu tarkiibkaas dhexdiisa calaa anahu afdala khabarun khabar inuu yahay aa lagu rafcina khabarkoo muqadamun la hormariyey khabar muqadama inuu yaha lagu rafcina wa abuuhu abuuhuna mubtadahun mubtadahu yahay mubtadaho mu-akarun la gadaal dhigay markay jumladaas ayaa nacti noqonay maanta nactigu jumlu noqa marartu birajulin aan soo maray rajulko afdalu mid fadli badan uu yahay abuuhu aabihiis afdalu waa khabar muqadama abuuhu mubtada muahara jumla maanta nacti noqotay mideeda labaad maanta afdalu damiir damiiraa ku asturan damiiraa ku asturan marartu bi rajulin rajulan soo rajulku afdala mid fadl rajulku afdalu mid fadli badan ah huwa rajulka minhu asaga ka fadli badan e, e, afdalu mid fadli badan uu yahay huwa rajulku minhu asaga xaggiisa uu ka fadli badan yahay abuhu aabiis damiiraa ku asturan damiiraa ku asturan labadaasay kula duwayn markii horeeto nactigu uu ahaa damiirna kuma asturnayn markaana nactigu waa jumla damiirna waa ku asturay ismu tafdiilka marartu birajulinaan soo maray rajulko afdalu mid fadli badan uu yahay huwa rajulka minu asaga uu ka fadli badan yahay abuhu aabihiis alaleey aabtadamu aqrabuda labadaas wejay ku kala duwan yihiin wa faacilu afdala marka wuxuu ku yidhi wa faacilu afdala afdala faacilkiisii damiirun waa damiir mustatirun asturan damiirkoo caa-idun u laabana calayhi cala rajul rajulka u laabana walaa yarfacu ma godo akaruhum akarulcarab carab inta ugu badan biafcala afcala waxaa la ismu tafdiil oo dhan a loola jeedaa biafcala ismu tafdiil kuma godo al sma isim isimkoo adhaahira oo daahira ilaa fi masalati lkuxuli masalatkuxli marka laga reebo masalatulkuxuli ayay isim daahira kula godaan wa daabituhaa mas'alatulkuxli daabitkeeda an yakuuna fi lkalaami kalaamka dhexdiisa waa inuu ku sugnaado nafyu nafyi kalaamka dhexdiisa waa in nafyi ku sugnaado horta koo nahyi eh, iyo istifhaamna waa la mide isagaa dhihi doonee waa la mide nafyigaasoo bacdow gadaalkiisa ismu jinsin ismu jinsi uu ku sugan yahay waa qeyd labaad ismu jinsi waa inuu ka dambeeya ismu jinsigaasoo mawsuufun lagu sifeeyey bismi tafdiil ismu tafdiil waa qeydka saddexaad ismu jinsiga waa inuu nacti u noqdo ismu tafdiil ismu tafdiilkaasoo bacdahu ismu tafdiilka gabaa gadaalkiisa ismun ism uu ku sugnaaday isimkoo mufadalun la kala fadila calaa nafsihi nafsadiisa biictibaareen lama fiiro ismu tafdiilkana waa inuu ka dambeeyaa ism asaga la fadila ololey markuu saas yahy markuu saas yahay markaanu fadli badan afartaas qaydaa la rabaa waa in nafyi ku jiro nahyi iyo waa lamid istifhaami waa in ismu jinsi ka dambeeyo ismu jinsiga waa inuu nacti u noqdo ismu tafdiil ismu tafdiilkan waa inuu ka dambeeyo ism asaga la kala fadila afar qayd wa mihaalu dalika mihaalkiisii qowl qawluhum waa carabta qowlkooda yidhaahdeen maa ra-aytu anigu ma aanan arag rajulanin rajulkaasoo axsana uu wanaag badan yahay fii caynihi ishiisa dhexdiisa xaalo uu ku sugan yahay alkuxlu indhakuul minhu min alkuxlina uu ka wanaag badan yahay fii cayni zaydin zayd ishiisa xaalo uu ku sugan yahay hadda fiiri kalaamka nefya ku sugan waa maada maadii waxaa ka dambeeya ismu jinsi rajulanaa ka dambeeya rajulanna waxaa sifo u ah nacti u ah ismu tafdiil oo axsana ah ismu tafdiil kaxsana waxaa ka dambeeya alkuxlu alkuxlu ayaa naftiisa lakala fadilaa kuxliga laftirkiisaa lakala fadilaa oo waxaa laleeyahay kuxliga hadduu isha zayd ku sugan yahay oo indhaha zayd la mariyo indhakuul iyo qof kale haddii indhakuul la mariyo midda zaydu ku qurxoon yahi ilaa dadku indhakuulsha ku kala qurxoon yihiin qofka marka loo mariyo qurux kaliya noqa midna xabow siyaadima marka afartii qayd waa taasa nafya ka horeeya waa maada ismu jinsiya ka dambeey ism nakiraaho waa rajulan nacti waxaa u noqda ismu tafdiilo waa axsaan ismu tafdiilkii waxaa ka dambeeya ism asaga lakala fadila kuxliga laftirkiisa lakala fadila waxaa laleeyahay haddii indhaha zayd la mariyo kuxliga iyo qof kale haddii indhaha laga mariyo kuxli wuxuu quruxaya indhaha zayd khalaas wey maa ra rajulanin rajulko axsana uu wanaag badan yahay fii caynihi indhi fii caynihi waa mufrad caynayhi maaha fii caynihi ishiisa xaala uu ku sugan yahay alkoxlu ah, wanaag badan waa kaasa faacilkii axsana oo ismu tafdiil aha faacil waxaad ka dhigata alkoxl minhu min alkoxli yuuna ka wanaag badan yahay fii cayni zaydin xaalu ku sugan yahay ah. fii cayni zaydin xaalu ku sugan yahay iyo wa qowlu shaaciri shaacirkii qowlkiisa oo yidhi maa ra'aytu ma aanan arag imra'an qof qofkaasoo axabba la jacayl badan yahay ilayhi qofka intii ka ah waa tacallum janno ogow ma anaan xalayn sida sajaacig ma anaan icraabin ee sida maxamed muxidiin aan u icraabno ilayhi intii asaga ka ah albadlu albadlu wax bixin minhu min albadlina laga jacayl badan yahay ilayka adiga intii ka ah yabna sinaanin ina sinaano maa ra-aytu ma aanan arag imra'an qof qofkaasoo axabba la jacayl badan yahay ilayhi qofka intii ka ah albadlu wax minhu min albadli wax laga jacayl badan yahay ilayhi rajulka in imraa ilayhi imra ilayka adiga intii ka ahna loo jacayl badan yahay ah, ilayka adiga intii ka ah aa loo jacayl badan yahay wax yabna sinaano ina sinaano marka waxa wey ilayhi iyo ilayka labadaba waxaan ku tacalujinay iyo minhu dhammaan xabadaasaan ku tacalujinay sajaacibuna waa xaalayna labada ilayhi ilayhi iyo ilayka labadaasu raab isagu xaalayna sida mithaalka hore u ka dhiga maa ra-aytu maanan arag imraan qof qofkaasoo axaba la jacayl badan yahay ilayhi qofka intii ka ah albadlu waxbixin minhu min albadli waxbixinna laga jacayl badan yahay ilayka adiga intii ka ah yabna sinaana ina sinaano marka maa naafiyaa hormartay ismu jinsiga ka damaro imra'an ah nacti waxaa u noqoday ismu tafdiilo axaba ah waxaa ka dambeeya isim la kala fadila ah, oo ah albadlu wax bixin ah la kala fadila oo waxaa loo kala fadilaa waxa weeyaan imra'iga iyo qofkan mukhaadabka ina sinaan ah labadooda midba haddii loo nisbeeyo haddii qofkan loo nisbeeyo iyo haddii ina sinaan loo nisbeeyo labadaasaa lagu kala fadila ah. labadaas ayaa loo ayaa lagu kala fadila marka waxaa laleedahay ma ra-aytu maanan arag imraan qof axaba laga jacayl badan yahay ilayhi qofka intay ka aw albadlu wax minhu qofkaas minhu min albadlina laga jacayl badan yahay ilayka adig marka maanta waxaa la fadilaa waxa weeye ina sinaan marka loo nisbeeyo wax bixinta ina sinaanaa la fadila tiis ah, ina sinaan ayaa la fadila maanta waalmru arrinku kadalika waa sidaas low kaana hadduu ahaado makaana nafyi nafyiga booskiisa wa kadalika walamru arrinku kadalika sidaas oo kale weeye low kaana hadduu ku sugnaado makaana nafyi nafyiga booskiisa istifhaamu haddii booska istifaa nafyiga istifhaam la dhigana waa lamid waa la mid wadalika mithaalkii ka qawlika wa ina kale hal ra'ayta rajula nin ma aragtay rajulko axsana uu wanaag badan yahay fii caynihi ishiisa xaalu ku sugan yahay alkuxlu indhakuul minu min alkuxlina uu ka wanaag badan yahay fii cayni zaydin xaalu ku sugan yahay o nahyu ama nahyi dubooska ahaado naxwo laa yakun yuusan ahaanin axadun qof axaba mid la jacayl badan yahay ilayhi qofka intii ka ah alkhayru khayr minhu khayrna laga jacayl badan yahay ilayka adiga khayrka yaan lagaa jeclaan wey laa yakun walada nahyada laa yakun yuusan ahaanin axadun qof axaba mid la jacayl badan yahay laa naahiya laada ku sugan nahyi waa kaasaa ismu jinsiga ka damaro axadun ah ismu tafdiila nacti u noqday waxaa ka dambeeya isim la kala fadilaa oo ah khayrka khayrka marka dadka kale loo nisbeeyo iyo adiga marka lagu nisbeeyo waa in adiga aada jacayl badnaataa khayrka qofka qayrka jacaylka badan adiga waa inuu noqdo oo dadka kale aysan kaa qeyr jeclaan baabu tawaabici haadaakanu baabu tawaabici tawaabicdii baabkoodii weeye yatbacu waxaa raacaa maa lafdiga qabla hortiisa ku sugnaaday fii ixraabi ixraabkiisana ku raacaa khamsatun shan yatbacu waxaa raacaa maa lafdiga qabla hortiisa ku sugnaaday raacaa fii ixraabi ixraabkiisana ku raacaa khamsatun shan shan kelimo ayaa ixraabka ku raacaan hortooda waxa ku sugan sharax atawaabicu tawaabicdii cibaaratun mucabaratun waa mid laga cabiro canilkelimaati kelimooyin allatii kelimooyinka laa yamasuhaa uusan teedanayn alixraabu ixraab caamilku lama baashiro ayaga caamilku lama baashiro ixraab taada maa ilaa calaa sabiili tabaci raacid jidkeed maahani lafdi ka horeeya ay ixraabka ku raacayaan ayaga toos caamilku u geli maa atawaabicu tawaabicdii cibaaratun mucabaratun waa mid laga cabiro can ilkelimaati kelimooyin allatii kelimooyinka laa yamasuhaa uusan taabayn alexraab exraab ilaa calaa sabiili tabaci raacid jidkeed un ma ahane liqayriha qayrkeed ay raacdo wahiya kelimaadaasu khamsatun shan weeye annactu nacti weeye wa tawkiidu tawkiid weeye wa cadfu bayaani cadfu bayaan weeye wa cadfu nasaqi cadfu nasq weeye walbedelu bedel weeye wa caddahaa khamsadii waa tiriyey azajaajiyu iyo wa kayruhu qayrkiis arbacatan afar xalay afaru ka dhig afar ayay ka dhigeen oo halkay marka ka yareeyeen wa adrajuu waxay geliyeen cadfa albayaani iyo wa cadfa nasaqi taxta qowlihim hadalkooda hoostiisa alcadfu lagu qowlo cadaf ay iska yidhahdeen markaasa labadaas u marka mararka gobol waxaa laga dhigaa afar sida zajaaji ay u tiriyeen marna shana laga dhigaa sida ibnu hishaam u tiriye marna lixaa laga dhigaa tawkiidka lakala qaada nafyi waa tawkiid lafdiye iyo tawkiid macnawi lixa laga dhigaa marka ah, lix a laga dhigaa anactu nactigii anactu nacti saw ma dhihin eh, yatbacu waxaa raaca maa lafdiga qabla hortiisa ku ku sugnaaday fii icraabi icraabkiisa khamsatun shana raaca annactuya raacadhe ka bedelo annactu nactigiya raaca nactiga ayaa raaca wa huwa nactigu ataabicu waa taabic oo raaca limaa qabla waxa ka horeeya wa huwa nactigu ataabicu waa mid raaca limaa qabla waxa hortiisa ku sugnaaday taabicaasu almushtaqu lasoo dhambashay min lafdi masderin laga soo dhambashay awil awilmuawalu ama lagu awilay bihi bilmushtaqi mushtaq lagu awilay taabicaaso almubaayinu ka fogaaday lilafdi matbuuci matbuuciisa lafdigiisa annactu nacti weeye shantiyu ka bedelo wa huwa nactigu ataabicu waa mid raaca limaa qabla hortiis waxaa ku sugnaaday taabicaasoo almushtaqu la dhambashay mushtaq waa tobane badanaada waxaa loola jeedaa hadda afar un mushtaq waa toban waa ficil maadi iyo ficil mudaaric iyo amar iyo isim faacil iyo isim mafcuul iyo sifo mushabaha iyo ismu tafdiil iyo darfu makaan iyo darfu zaman iyo ismu aalo wey tobankan maxamed muxudiin cabdixamiina inin dhigay tobankaasaa la yidhaha mushtaq laakiin maanta afar ka mid aha si gaara loogu khasisa oo waxaa loola jeedaa isim faacil iyo isim mafcuul iyo sifo mushabaha iyo ismu tafdiil afartaas amhilatu maalaaan xaadu sheegi dhihna de mil haddaan ism ismu faacil ku ihi waaba sheegayba ah, ism faacil mar haddaan ku amhila mubaalaqa sheegayba awla iyaga isaga laga keena marka mushtaq haddii la yidhaha waa toban toban shay weeye laakiin maanta waxaa la yskaga idlaaqaa waa afartaas afartaasaa la yskaga idlaaqaa min baabi idlaaqi ismi alcaami cala alkhaas a la yidhahda tan oo min baabi ilaaqi ismi alcaam cala alkhaas waxa weeye magacii caamka ahaa oo tobankaas isla lahaayeen ah waxaa lagu ilaaqa afartaas afartaas afartaas aa ah, lagu ilaaqa waxaa tidhaahdaa annatu nacti wey wahuwa nactigu ataabicu waa mid raaca limaa qablahu lafdiga hortiisa ku sugnaaday taabicaasoo almushtaqu lasoo dhambashay min lafdi lmasderi laga soo dhambashay aw ilmuawalu ama lagu awilay bihi bilmushtaqi muawalkuna waa lix kuwa qiyaaska ah muawalka oo waxa weeyaan layska yaqaano ee waxa weyan la awilaa waa lixoo waa ismul ishaara zaaranii zaydunaa isoo booqday zaydko haadaa kan ah waa lagu awila ism mafcuul ayilmushaaru ilayh maxamed muxidiina ku dhigan kan labaadna waa duu duu iyo furuucdeeda duu daatu dhawaani oo kaleeto dhawuu oo kale jaa-ani rajulu ninaa ii yimid rajulko dhuu jaahin saaxibu jaahin awey ah isim faacila lagu awila ka saddexaadna waa isimka mansuubka ah jaa-anii waxaa ii yimid rajulu nin rajulko dimashqiyun ee dimashqa loo nisbeeyey ay mansuubun ism mafcuula lagu awila mansuubun ilaa dimashqa kan afraadna waa jumlada qabariyada wataquu yawman maalin iska ilaaliya maalinko turjacuuna fiihi ilallaahi alla laynin celina kan shanaadna waa waxa weeyaan jaamidka oo sida masderka oo kale jaa-ani rajulinina ii yimid rajulko cadlun oo cadli ah waxa weeyaan kuufiyiintu waxay ku awilayaan mushtaqa waxay leeyihiin caadilun cadlun caadilun basriyiintuna mudaafa go-ana waxay leeyihiin cadlun duu cadlin maxaad ku daraydaa ood lix kaga dhiga ism mawsuulka jaaanii rajulun jaaanii zayduna i yimid alladii zaydkii alladii zaydkii laqiyanii amsi ee shalay ila kulmay ay almacluumi ism mafcuula lagu awila almacluumi a awila waa lixdaas dhe marka waa lixdaas waay taabicoo almubaayinu ka fogaana lilafdi matbuucihi intaanaan ka gudbin laakiin meeshaas uu kuleeyahay fiiri waa inuu mushtaq noqda ama wax mushtaq lagu awila nactigu hmm, nactigu waa inuu noqda sharaxaan iska gaarin lafdi taabicaasoo almubaayinu ka fogaana lila lilafdi matbuucihi matbuuciisa lafdigiisa matbuuca iyo nactigu isku lafdi ma noqdaan ma noqon karaan tawkiidka noqon karaan jaa-ani zaydunaa ii yimid zaydkii alfaadilu alfaadilu fiiri laakiin nacti iyo mancuud isku lafdi ma noqon karaan waa inay kala duunaadaan waa inay kala duunaadaan taasuu ka ixtiraasa tawkiidkaasuu ka ixtiraasa sharaf ataabicu taabic jinsu waa jinsi yashmalu wuxuu kulminaa atawaabica tawaabicda tawaabicdii alkhamsata oo shanta aheed kulli waa soo gelayaan rawaabicdi shantaydaa soo gelayda hadii la yidhi taabic ilaa shantooda mid walbaaba waxaa ka horeya exraabka waa ku raacaa waalmushtaqu aw ilmu'awalu bihi qeydka ah mukhrijun wuxuu bixinaa libaqiyati tawaabici tawaabicda intoodii kale dhammaan intii kalaa ku baxaya intii kalaa ku baxaya waalmushtaqu aw ilmu'awalu bihi qeydkaas waa inuu mushtaq noqdo nactigu ama mushtaq lagu awilo qaydkaas mukhrijun waa qeyd bixinaya libaqiyati tawaabici tawaabicda intoodii kale fa innahaa tawaabicda intooda kale laa takuunu ma noqoto mushtaqatan walaa mu'awalatan bihi mid mushtaq lagu awilaana ma noqoto hadalkaas xaa loola jeedaa mushtaq ma noqoto mushtaqna lagu awili ma ilaa nactiga xagga dhig afara soo hartay maahan afarta bedelka bayaanka cadfu nasaqa tawkiidka mid aan mushtaq ku imaan lama arko haddana wuxuu leeyahay mushtaq ma noqoto laguma awilo mid aan ku imaan iska daay lagu awilo mid aan ku imaana maba jiraba maxaa loola jeeda hadalkaas hadalkaas ibnu hishaam wej qaab uga jawaabi doona maxamed muxyadiinna qaab kal uga jawaab maxamed muxudiintiisaana ku leh waxay tahay nactiga waa shardi inuu ku yimaado mushtaq ama mushtaq lagu awilo mushtaq inuu ku yimaado a shardi ah haddii kale uu ku yimaado jaamidna waa in lagu awilo saas wey kuwa kale shardi uma ahan shardi uma ahan asalka waa inay jaamid ku yimaadaan hadday marmar iskaga yimaadaanna dhib male saasuu ku jawaabay maxamed xidiin cabdilxamiid waana sida ugu fiican marka haddaad aragto ayagoo ku yimid mushtaq waddadaasaad marsiinay haleeda hadda waa iskaga yimid maana awalan loo shardi jir laakiin sidaasi aan ahayn aan arki doona u jawaabi doona ibnu hishaan ah, shir kale si kaloo isaga u jawaaba sababtoo ah luqa carabiya qof kastoo yaqaan wuxuu og yahay inay ku yimaadaan mushtaq waan kale sida mithaal waxaa la arki karaa inaad tiraahdo abuuka kariimun wa caalimun abuuka aabbahaa kariimun waa nin deeqsi ah wa caalimun waana caalim wa caalimun taas wax aan ahayn jawaabta maxamed xidiinoo looga jawaabi kara ma jiro hadda caalimun waa mushtaq waana cadfu nas soo ma jeedin jawaabta ibnu hishaam dawe u noqon meetan ma dawey karto ka ah, abuuka aabbahaa kariimun waa nin deeqsi ah wa caalimun waana caalim hadda fiiri caalimun waa cadfu nasr waana muftaq marka taasoo kale mithaalkaasoo kale loogama jawaabi karo jawaabta ibnu hishaam mithaale laga jawaabi karo se keena kaasuu ka jawaaba marka waxaad leedahay nactiga mushtaq inuu yahaa shardi u ah hadduusan mushtaq ku imaana waa in la awilo kuwa kaleeto looma shardiyo mushtaqnimada asal jaamida u ah leedahay hmm. hadday ku yimaadaan marka waxba dhib ma leh awalba looma shardi jiri inaan soo idhaad leedahay inay ku yimaadaan maanic ma alaa taraa miyadan inuu ku yidhi anaka adiga taquunu inaad leedahay fi tawkiidi jaaca alqowmu qoomkii ay yimaadeen ajmacuuna dhammaanto de ajmacuuna waa lafdi jaamida wa jaa zaydun zaydaa yimi zaydunaa yimi zaydkana waa tawkiidka lafdiga hakalma kanadhax u ah mihaalkiisa tawkiidka macnawiga hadda zayd waa jaamid waa lafdi jaamida wa fi lbayaani wa taqulu waxaa leedahay fi lbayaani cadfu bayaanka iyo walbedeli jaa zaydun zaydaa yimid abu cabdillaahi yaa yimid ka bedelo ama bayaan ka dhig jaa zaydunaa yimid abu cabdillaahi ah labadaba ku banaan ya halka miaale marka abu cabdilaahi yaa bedela abu cabdillaahi yaa bayaan ah waana jaamid waana jaamid wa fii cafi nasaqi wa taqulu waxay leedaha fii cafi nasaqi jaa-a zaydun wa camrun camarna waa yimid aada leedahay hadda camruna cadfu nasaqa waana jaamid mana lagu awilayo xataa mushta fatajidu waxaad ogaanaya haa madkuuradii tawaabica kuwa raacayaan waxaa ka horey inay yihiin tawaabicdaasoo jaamidatan angegan jawaamid iska qalalan oo aan mushtaq ahayn mushtaqna lagu awilay inay yihiin soo arki mid afartiiba waa noocaas wa kadalika sidaasoo kale waxaa ahaaday saa'iru amhilatiha madkuuraadda misaaladooda inta kalena waa saas ah, alla meeshay ku timaado inay jaamid ku timaada asal u ah walam yabqa maharin ila tawkiidu lafdiyu tawkiidka lafdiga maahanin tawkiid lafdiga isagoo jaamid ku imana waa uu kuusoo misaaliyey laakiin tawkiid lafdi ah oo mushbaq ku imaanayaa jira ah, taasuu ka jawaabi rabaa markaasuu yihi walam yabqa ma harin ila tawkiidu tawkiidka maahane tawkiidka allafdiyu ee lafdiga loo nisbeeyey fa inahu tawkiid lafdi ah qad yajibu inuu yimaado la arkaa dheh qadda taqliiliya ka dhig inuu yimaado waa la arkaa mushtaqan xaal uu yahay kii la dhambashay wadalika mithaalkiina ka qawlika waa inaad tidhaahoo kale jaa-a zaydun zaydaa yimid zaydkii alfaadilu ee fadliga lahaa huwa zaydku alfaadilu ee fadliga lahaa huwa zaydku alfaadilo horeyda waa nacti ayada dariiqeedii ku socotaa waa mushtaq laakiin alfaadilada dambayda waa tawkiid oo lafdi ah waana mushtaq maanta alawalun midka horeeya oo alfaadilada horeyda nactun waa nacti wathani kan labeeyaana tawkiidun lafdiyun waa tawkiid lafdi ah falihaada sidaas darteeda akhrajtuhu tawkiidka lafdiga waa bixiyey biqowli qowlkaydiiaan ku bixiyey oo aan ku qowlay taabicaasoo almubaayinu ka fogaana lilafdi matbuuxi matbuuxiisa lafdigiisa aan eliyu si aan kaas iskaga ilaaliyo oon uga itira waa iska ictiraasayo marka tawkiidka lafdiga waa ku yimaadaa jaamid mushtaqna waa ku yimaada labada ku yimaada labada ku yimaada jaamid isaga ku yimaada saa kuusoo mitaali jaa zaydun zaydun mushtaqta ku yimidna saa kuu miaaliyey jaa saydun alfaadil alfaadil marka waa ka ixtiraasu yii kaasoo iska ilaali maxaa yeelay asagu mushtaq ha ahaado hadda alfaadilu laakiin muxuu uga duwan yahay nactigii matbuuciisa isku lafdi oo alfaadiludu dambaydaa sow alfaadiluda hore ku lafdi maaha nactigu saas ma noqon karo ah, nactigu weligiis waa ka duwan yahy mancuudkiisa marka uma ekaa faqad yakuunu taabicu taabic inuu ahaada la arkaa taabicii qad yakuunu taabicu taabici inuu ahaada la arkaa taabici almushtaqu ee mushtaqa ahaa hayra nacti waxaa nacti ahayn daad i tiraahdo waxaad dhici kartoo la arkaa taabic mushtaqa oo aan nacti ahayn mihaalu daalikaas mihaalkiisii fi lbayaani walbedeli cadfulbayaan iyo bedel xaalu ku sugnaaday mihaalku qowlka waa qowlkaaga oo aad tiraahdo qaala abubakrin abubakr wuxuu yimi abubakar wuxuu yidhi asidiiqu oo run badanihii ah amilatu mubaalaqa oo kayru qiyaasa ah, amilatu mubaalaqa oo kayru qiyaasa way ficiil asidiiqu ah, ee run badanaha ah ku bayaani ama ka bedelo qaala abubakrin wuxuu yidhi asidiiqu run badanihi wuxuu yidhi ah. wa qaala cumar cumar wuxuu yidhi alfaaruuqu ah aq iyo baail kala saari midkii kala saarinta badnaa waa amilatu maal kala saare maahan kala saarinta badnaa wey waa amilatu oo kayru qiyaas hadda waana kan maanta waa bedel iyo bayaan mid walbaa ku banaanya abu asidiiqna bedel iyo bayaana ku banaan alfaariqna bedel iyo bayaana ku banaan labaduna waa mushta ila waa ism faacile amilatu maal soo maha haye wa fii cadfi nasaqi xaala uu mihaalkii ku sugnaadayna ra waxaan arkay katiban nin ah, wax qora iyo wa shaaciran mid gabya kaatiban mid wax qora ha marka qalad wey kaatiban nin hadalka nasriya ah, mid wax qora loolama jeedo mid hadalka nasri ahaan ugu hadlo wey iyo wa shaaciran mar hadduu shaaciran lagu cadfiba saas faamoodi mid wax qora iyo wa shaaciran mid gabya haddaa tira fiiri hadeer shaacirantaanu saw cadfu nasak maaha waana isim faacil hadde ah oo waa mushta hadaad saas itiraahdo hadaad saas itiraahdo qultu waxaan kule waa ka jawaab hadda ila mogta bedelkii iyo bayaankii iyo cadfu nasakii kulli waa ku soo sooma jeedid ah, kulli waa ku yimid mushta isagoo ah qultu waxaan kuleeyahay u ku yii labada hore horta asidiiqu iyo walfaaruuqu wain kaana walow wa in kaanaa walow kaanaa haba ahaadeen mushtaqeyni laba mushtaqaba ahaadeen ilaa annahumaa labadoodu saaraa waxay ahaadeen laqabayni laba laqab labadaas laqab oo calal khaliifatayni labaday khaliif dushooda ku sugnaadeen radia allahu canhumaa labadaas laqaboo laaxiqeyni haleelayaan bibaabil aclaami calamyaalka baabkoodii ka zaydin iyo wa camrin xaalay lamid yihiin baabyaalkaasay haleelayaan waxa weyan markii horeeto amhilatu mubaalaqa waa ahaayeen laakiin markii dambe waa laga rabo laba laqabay ah ay noqdeen oo haddii la yidhaha sidiiq abubakar unbaa kugu soo dhacay alfaaruq haddii lagu yidhaahdana waxa weyn cumar unbaa kugu soo dhacaya laba laqaboo jaamid camal ay iska noqdeen marka waa ka baxeen baabulwasfinimo hadeer saasaa lagu jawaabaa hogey laakiin maxamed xudeen isagu maba dhibad waxuu kuleeyahay tanoo kale waa marmar inay iskaga yimaadaan asal ma dhib male hmm, dhib male waay wuu ku yidhi labadaas sidaas markuu uga jawaabay wa shaaciran shaaciran fil mithaali mithaalkii dhexdiisa xaala u ahaaday wa shaaciran shaaciran fil mithaali mithaalkii dhexdiisa xaal u ahaaday mithaalki almadkuuri lasoo sheegay nactun waa nacti nactigu xudifa la xadfay mancuutu maba ahanba cadfu nasaqba mancuudkiisa maxduufkaha ah cadfu nasaqa asaguna waa nacti nactina haddee mushtaq inuu noqdo waagala rabay wadalika almancuutu mancuudkaas la xadfay huwa almacduufu kaasaa macduufkii ah oo waxaad leedahay ra-aytu waxaan arkay rajulanin rajulko kaatiban mid hadalka nasriye ahaaday iyo wa rajulan rajulan taasaa cadfunasaqa rajulko shaaciran mid gabya ahaaday aada leedahay marka shaacirantu waaba nactiba saasaan kaga jawaabaya hoy wakadalika sidaasoo kale waxaa ahaaday katiba katibanta laftigeedu mafcuul bihi maaha mafcuul bihigiyaa maxduufa ayadona nactiya uta ra-aytu rajulan arkay rajulkaoo katiban wa rajulan taasaa mafcuul bihi ah katiban ta meesha taalo ra-aytu katiban maba ah mafcuul bihi ee waa nactun limancuutin maxduuf wakadalika sidaasoo kale waxaa ahday katiban laysa katiban mafcuulan mafcuul ma ahan fi lxaqiiqati sida inamaa wax kale maan huwa kaatiban sifatun waa sifo sifadaasoo lilmafcuuli mafcuulka maxduufka usugnaatay mafcuulka maxduufka walaslu asalku wuxuu ahaa ra-aytu rajulan ninaan arkay rajulkoo kaatiban hadalka nasriya iyo wa rajula rajul rajulkoo shaaciran gabya wa faaidatuhu faaidatu nacti nactiga faa'iidadiisu taksiisun ay taksiisu nakira nakirada in la khasiiso wey waa la khasiisa waa taqliilun ishtiraag nakirada lafdiga nakiradaa jinsigiisaoo dhan ayuu ka dhexeeya oo mushtarak weeye ishtiraagaasa la yarayna waa la khasiisa haddaan daan ku idhaahdo ra-aytu rajula ninaan arkay rajulan maxay ku dhaceen rajulan waxay ku dhaceen dhammaan kullu dakarin baaliqin min bani aadam gaal iyo muslim mid dheer iyo mid gaaban mid wanaagsan mid xun kulligood kula dhaceen laakiin haddaan ku idhaahdo ra-aytu rajulan ninaan arkay rajulkoo musliman muslim ah rajulkoo saalixan wanaagsan u fiirso maxaan ka saaray musliman markaan idhi dhammaan gaaloo dhan rajul aha kuma jiro saalixan haddaan idhi xaan ka saaray dhammaan faasiq o dhan haddana baxay fiir sidaan u soo yareeyey awal rajulan wuxuu ka dhexeeya kullu dakarin baariqin min bani aadam markii la yidhi musliman waa la yareeyey ishtiraaggii waa laga soo yareeyey haddana saalixan haddii la yidhi waa laga soo yareeyey haddana waa laga sii yaray karaa marka wfaa'idatu faaidatu nacti nacti faa'iidadiis taksiisun ay taksiisu nakira waa nakirada in la khasiso oo laga yareeyo ishtiraaga aw tawdiixun tawdiixu lmacrifa ama macrifada la caddeeyo haddii maalan magaaladan hadda aan joogno magaaladan aan joogno hadii maalan uu joogo waxaa jooga saddex in oo saddexdaba layra zayd saddex zayd zaydaa joogaan zaydka mid waa khayaad waa dhartore mid kaletana waa caalim mid kaletana waa asna mid kale un shaqo kale qabto ka dhig haddaan ku idhaahdo ra-aytu zaydan zaydan soo ark zayd waa macrif laakiin nuuc ibhaamaha ku jira sababtoo ah ma midkii ka waxaw khayaadka ahaaya macaalimkiiya ma midkii oo waxa weeyaan bayac ahaya waa kee markaasaan ku uri zaydan aan soo arkay zaydkii alcaalim khalaas tawdiixaan usiyaadi soo ma waa sii caddeey ifhaamkii yarkaayaan ka saar marka hore ra zaydan aan arkay ma kala caddayn ha zaydki alcaalima marka ma kala caddayn markii horeeto oo aanay ra-aytu zaydan inuu ahaa kii bayaac ahaa inuu ahaa khayaadkii inuu ahaa caalimkii ma kala cadayn laakiin markaan idhi alcaalima waa baxay marka intii kale waa baxeen tawdiixan u siyaadi wafaaidatu faaidatu nacti tawdi taksiisun ay taksiisu nakira waa nakirada la khasiisideeda aw tawdiixun tawdiixu lmacrifa waa macrifada la cadaynteeda o madxuun waa ammaan cadayn umaba baahna maanta waa iska ammaan waa la iska awiya waa iska ammaan bismi illah allah magaciisan ku bilowdaa allahaaso araxmaan naxariista guud naxariista caddayn uma baahna allah marka la yidhi wax ibhaamu kuma jiro wax yar xataa kuma jiro waa iska ammaan waa ammaane waa ammaan wey ohdamun ama waa ceebayn waa iska cadyahay mancuudku uma baahna caddayn keliya inaad ceebaydaad ka rabtaa acuudu billah allahan magan min ashayaani shayaanan ka maangala shayaan wacdi waa la iska yaqaan ibliis shaydaankii arajimi naxariista ilahay laga fogeeyey mid aan laga fogeyn maa jira shaydaan aan naxariista alle laga fogeyn maa jira ma jiro shaydaan oo dhan ba naxariista alle waa laga fogey laakiin kan waa un ceebtiisa banaanka lasoo dhiga o taraxumun ama waa naxariis dalab naxariis dalab wey allaahuma arxam cabdaka ilah adoonkaaga adaa iskula jeeda iska cadiya ilahi waa ogyahy marka caddayn uma baahna inaad usii caddaydo oo tidhaahdo midka faqiirkan ula jeeda uma baahna alle waa ku ogi markaasaa leedahay addoonka almiskiina ee tabartaya ah, almiskiinada aada leedahay naxariis dalab wey ee ilaahay caddayn uma baahnaba mogta ah, wax loo caddayn ma marka tarax o tawkiidun ama waa adkayn ah, hmm faman lam yajid fa siyaamu alaaati ayaami fi lxaji wa sabcati idaa rajactum tilka casharatun kaamila fiiri qofka aan helin hadyi uu gowraco xajka tamatucayna ilaa wuxuu leeyahay saddex maalmood xajka ha ku soomo toddobana markuu wadankiisii tago ha soomo markaasa ilaha yidhi tilka casharatun kaamila taas waa toban dhammaystiran marka tilka taas oo ah saddex toddoba lagu daray casharatun waa tobana ilahy waa la fahma tilka casharatun kaamila taas waa toban toban markii la ilah wuxuu yihi kaamilatun tobankoo dhammaystiran inay dhammaystiran tahay toban waa la cadyi ee adkayn wey waa la adkayna waa adkayn waayo marka lixdaas faa'iidadiisu wey lixdaas kaliya maahane toban weeye lixda afarta kalena waa kan maxamed muxidiin kugu daray toban weeye faa'iidadu midka toddobaad waxa weya ah, tacmiim tacmiim tacmiim afartaba maxamed muxidiin aynu kugu dareen ina allaha ilaah yaxshuru waa soo shirinaa cibaadahu addoommadiisa addoommadii alawaliina ee horeeyeen iyo wal akrina ku dambeeyeen ha ah, cibaadahu markii la yidhi waa cibaada waa jamac macrifo loo idaafeeyo yacumu addoommado dhan in la soo shirinaa waa caddaata ah, laakin tacmiimka sii adkayna tacmiim alawlina walaakiriina hmm. tan labaadna waa tafsiil zaaranii rajulaani laba nin ay soo booqdeen labadaas rajulo carabin wa turkiyin oo mid caraba ah iyo mid turkiya kala ah. ah mid turkiya oo cajami ah iyo mid caraba ah kala ah marka fiiri waa tafsiil waa tafsiil waa tafsiil iyo ibhaam ibhaam arrintaa la raba in lasii qariyo naxwu qawlika tasadaq bisadaqatin war sadaqa sadaqayso tasadaq bi qaliilatin aw kaiira war wax yari wax badan wax yarta ahatay wax sadaqayso waa iska ibhaamin ee hadda tawdiix kuma jiro الرابع إعلاaم المخاaطب بأن المتكلم cاalم بxاaل المحdث عnه adiga hadlaya waaa rabtaa kaad la hadlaydo inaad ogeysiido arrinka aad ka warramayda inaad aada u ogtay ha kaad la hadlayda dareensiin aad ogtahay wax aad ka warramayda ra'aytu akhaaka walaalkaan waryaa soo arka walaalkii alcaalima ee caalimka ahaa u qan aniga ha adaa waxaad dareensiinaya qofkan aad la khidaabe qofka aad ka warramayda walaalkiisa inaad taqaan inaad taqaan aad ka warramay aad sidaas rabta inaad ogeysiino tobankaas wey faa'iidadu sharax faa'iidatu nacti nactiga faa'iidadiisu imaa taksiisu nakiratin nakira la qasisideed inuu yahay wadalika mihaalkii ka qawlika waa qowlkaaga oo kale oo aad tidhahdaa marartu waxaan soo maray birajulinin rajulko kaatibin oo hadalka nasriya marka rajul markaa tidha midaan hadalka nasrina shaacirha iyo mid nasriya labadaba isla soo geli karaa xoogaa waad qasistaoo kaatibaad ku qasista ow amase tawdiixu macrifatin macrifo la cadaynteeda inuu sugnaado wadalika mithaalkiina ka qawlika waa hadalkaaga oo kale marartu bizaydin zayd aan soo maray zayd waa de saddexaad joogtay magaalada waa kee zaydkii alkhayaadi ee dhartolaha ahaa haqaanlihii wey ow madxun madxiin u sugnaaday faaidadii ah, ow madxun faaidatu nacti imaa taksiisun inay tahay ow tawdiixun inay tahay ow madxun inuu yahay wadalika mithaalki naxwo bismi illaah alle magaciisaan ku bilaabana allaha arraxmaani naxariista guud naxariista allaha arraxiimi naxariista gaarkaa naxariista ow damun amase dami iyo ceebayn inay tahay faa'iidadii wadalika mithaalki naxwu acuudu bilaahi allahan magangala min ashaydaani shaydaanan ka magangala shaydaanka arrajiimi naxariista ilahi laga fogeeyey de shaydaan haddii layidhi waa cadyahay in naxariista alle laga fogeeyey arrajiim waa iska ceebayn ow taraxumun naxariis dalab inuu yahay naxwu allahumma arxam allow u naxariiso cabdaka addoonkaaga addoonkii almaski almiskiina ee miskiinka ahaa cabdaka addoonkaaga markaad tiri inaad miskiin tahay marba alla hadii la fiiriyo aduu miskiin waaba iska tahay waa cadda naxariisaad uga dalbee almiskiina baad ku darayso ow tawkiidun adkayn inuu yahay faa'iidadii wadalika mithaalkii naxwu qowlihi waa ilaahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaa waa sareeyaahe tilka taas casharatun toban weeye saddex iyo toddoba la isku daray casharadoo kaamilatun dhamaystiran cashara haddii la yidhi waa caddeed kaamilatun waa adkayn fa idaa nufiqa haddii la afuufo uu ilaah yidhi fi suuri buunka nafqatun hal mar afuufid nafqatun waa masdarulmara hal mara inay tahay waa cadda wax la afuufa maradaasoo waaxidatun keligeeda iska tawkiid ee haddee mara inay tahay nafqa a laga fahmo oo masdarul mara ah allahu subxaanah wa tacala aclam sala allahu waslam wbaaraka nabiyina muxamed